alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu faslun fii bayaani didi tawxiidi wahuwa shirku wa annahu yanqasimu ilaa qismayni asqaru wa akbaru wa annahu yanqasimu ilaa qismayni asqara wa akbara wa bayaani kulli minhuma wa shirku nowcaani fa shirkun akbaru bihi khuluudu nnaari id laa yukfaru wahuwa ittikhaadu alcaabdi hayra allahi lidenbihi musaawiyan mudaahi yaqsiduhu cinda nusuuli duri lijalbi khayrin ow lidafci shari ow cinda ayi gaaradin layaqdiru calayhi ila almaaliku lmuqtadiru ومع جعله لذلك, الم... لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع wthaani shirkuna asqaru wahuwa ariyaa fasarahu bihi khitaamu اlanbiyaa wa minhu iqsaamu bigayri اlbaari kama ataa fi muxkami اlahbaari faslun fii bayaani umuurin yafcaluha alcaamatu minha ma huwa shirkun wa minha ma huwa qariibu minhu wa bayaani xukmi الruqaa watamaa'im waman yahiq biwaadcatin aw naabi aw xalqatin aw acyuni di'aabi aw khayطin aw cudwin min annusuuri aw watarin aw turbati اlqubuuri liأyi amrin kaa'inin tacallaqah wakaalahu allahu ilaa maa callaqah huma aruqa min xumatin aw cayni fain takun min khaalisi اlwaxyayni fadaka min hadyi الnabiy wa shircatih wadalika la اkhtilaafa fi suniyatih ama aruqa almajhuulaة اlmacaani fadaka wiswaasun min الshayطaani وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مريات فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مغتبس على العوام لابسوه فالتبس فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلاف fabacduhum ajaazaha walbacdu kaaf wain takun mima siwa alwaxyayni fainahaa shirkun bigayri mayni bal inahaa qasiimatu alaslaami fi lbucdi can siyaama ulilislaami darsigeennaani waa kii lixaad iyo fasalkii afraad xagga fusuusha marka la tiriyo fasalkani waa kii afraad daraas darsiga aan akhriyayna marka la fiirshana waa darsigii lixaad faslun fii bayaani diddi tawxiidi wa huwa shirku wa annahu yanqasimu ilaa qismayni asqara wa akbara iyo asqaru iyo wa akbaru labada waa karta wa bayaani kulli minhumaa musanifku meeshaan maadaama uu ka soo hadlay towxiidku inuu laba u qeybsamo muxuu ahaa labadu u qaybsamayay towxiid alrububiyati walasmaa'i wa hal dhan isu raaciyey iyo towxiid aluluuhiya maadaama uu ka soo hadlay labadaa towxiidku inuu u qeybsamo wuxuu musanifku halkan doonayaa inuu kaga hadlo towxiidkii aan soo maray waxa ka soo horjeeda didka u noqonaya intaa ma adagtaa masuala fahmi karaa towxiidkii wax ka soo horjeeda oo cagsi ku ah oo did ku ah shaygana waxaa la yidhaahdaa didkiisa markaad baratay shayga shayga ka soo horjeeda uu kuu fududaan maalan maalinnimo maxaa ka soo horjeeda habeen mugdi iftiin kulayl qabow kulayl nin qof dumar ah soo saas ma aha saasaa marka la iskaga soo horjeedaa biyo dab marka waxaa weeye towxiidka maxaa ka soo horjeeda wixii towxiidka ka soo horjeeday ayuu musanifku rabaa inuu ku baro ciwaanka marka u fiirso wuxuu yidhi faslun haadaakane faasilun mid wax kala saara wey fasalkaasoo fii bayaani didi towxiidi towxiidka kasoo horjeedkiisa lagu cadaynayo wixii towxiidka kasoo horjeeda lagu cadaynayo maxaa towxiidka kasoo horjeeda wa huwa shaygaasina ashirku shirkii soomaliya maxaa lagu yidhahdaa la wadaajin wa huwa shirku waa la wadaajin qodobka waad ogaatay towxiidka maxaa kasoo horjeeda shirki kow qodobka labaad wa annahu shirkigu yanqasimu wuu qaybsamaa ilaa qismayni laba inuu u qaybsamay inaad ogaatay towxiidkuna maaquu u qaybsamayay tawxiidka labaan usoo qaybayna kitaabkan waa saddex laakiin labaan usoo qaybayna rubiya asoo isfal israaciyey tawxiidululuhiyana waa israacin halkaana shirkiga maaqu u qaybsamay wa annahu yanqasimu ilaa qismayni labadaasi marka maxay yihiin asqaru shirki yar iyo wa akbaru mid weyn ma soo marra shirka asqara ma soo marra shirkiga asqarka maxaa ka mid ahaa arriyaa maxaa ka mid ahaa maasha allah washi'ta maxaa ka mid ahaa alxalifu bikayr illaahi somayna soo marin intaba waa arki doontaa maanta wixii meeshii ku qoran yihin oo gabay ah marka badankood iyo qayb badan baa meesha ku qoran macnaha wa akbaru iyo shirki weyn kitaabka quwa caqiidata kasoo kumaynaan soo marin ciwaan ashirkul ah, akbar somaynaan soo marin marka shirkigii asqar iyo akbar buu qaybsamaa iyo wa bayaani kullin mid kasta caddayntiisa oo minhumaa labadooda ka mid a ah. labadee shirki asqara iyo shirki akbara fasalka marka si fican u dhuux kow muxuu ku saabsan yahay bayaanu didi tawxiid tawxiidka kasoo wixii kasoo horjeeda in la cadeeyo muxuu noqday tawxiidka waxa kasoo horjeeda shirki buu noqday shirkiga maaqo u qaybsama laba u qaybsamo asqar iyo akbar mid walbana waa lagu cadaynaya waa lagu baraya khalaas faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro weeye fasalkaasoo fii bayaani didi tawxiidi tawxiidka didkiisa iyo kasoo horjeedkiisa lagu cadaynayo wa huwa tawxiidka waxaa kasoo horjeeda ashirku waa gaalnimo iyo la wadaajin iyo wa annahu e, shirkigu iyo wa bayaani annahu baa laga wada halkaas iyo wa bayaani annahu in la caddeeyo shirkigu yanqasimu inuu u qaybsamo ilaa qismayni laba qaybood asqaru mid yar iyo wa akbaru mid weyn iyo wa bayaani kullin mid kasta caddayntiisa oo minhumaa labadooda ka mid ah, waa labada shirkiga asqarka iyo akbarka washirku nawcaani fa shirkun akbaru bihi khuluudu naari id laa yugfaruu wahuwa itikhaadu lcabdi gayra allaahi niddan bihi musawiyan mudaahi ayib halkaa waxaad u fiirsataa musanifku beydkan iyo beytka ku xigaba wuxuu kaga hadlayaa ee doonayaa inuu ku caddeeyo shirkiga weyn oo akbarka ah baydkan iyo kan ku xiga shirkiga iyo shirkiga waxaa kasoo horjeeda oo didka waxa weya shirkiga weyn buu rabaa inu ku caddaeyo bas wuxuu yihi washirku shirkigu nawcaani laba qaybood weeye wa shirku la wadaajintu nawcaani laba qaybood weeye fa shirkun fi shirki akbaru ee weyn towxiidkaba waa ka hor imaanaya oo qofku hadduu ku dhaco islaanimadiisu waa ka buraysaa bihi khuluudu naari id laa yukfaru bihi asaga towxiidkaas shirkigaas weyn khuluudu naari naarta kuwaarideeda ayaa ka dhalanaysa id cille laa yukfaru lama dhaafo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay ma dhaafo in loo shirki sameeyo washirku shirkigu nawcaani laba qaybood weeye washirku la wadaajintu nawcaani laba qaybood weeye fa shirkun shirki akbaru mid weyn weeyaan bihi asaga waxaa ku sugnaaday khuluudu naari naarta kuwaarideeda dukhuul iyo khuluud baa kala jira moogta dukhuulku waa gelid khuluudna waa maxay khaalidiina qur-aanka soo kumid arag qofkii shirki ku dhinta akbara ah oo sidaa qabri la gala weligii cadaabba ku jiray ma ka baxayo bihi asaga sababkiisa waxaa ahaaday khuluudu naari naarta waarideeda id cillee laa yukfaru lama dhaafo shirkiga weyn ilaahay ma dhaafo haddii lagu dhinto laakiin adoo nool haddaad ka toobadkeentid ilahay waa ka aqbala khalaas wa huwa shirkigii wahuwa shirkigu marka hadhow akhraysa wahwa baad leedahay wahwa gabaygaa keenahaya wahwa itikhaadu lcabdi hayra allaahi wa huwa shirkigu itikhaadu lcabdi addoonka yeelashadiisa weeye iyo samaysashadiisa uu samaysto hayrallaahi alla cid aan ahayn buu wuxuu ka samaystay niddan niddan maxaa soo mara shariig soo ma niddan cid wax la bihi alle musawiyan oo ilaahay la siman musawiyan xaaluu yahay mid ilaahay la simaya mudaahi ou ilaahay ku shabahayo yudaahi una qur-aankas ku mid arag almudaahaat waa almushaabaha isu ekaansho marka shirki maxaa la yihahda wuu beydkan kaga hadlaya sideedaba shirki maxaa la yihahda wuxuu ku yidhi kow waa itikhaadu lcabdi kayra allaahi inagu shirki maxaan kusoo marra tacriifkiisa yaa shirki baa sarf lcibaadati ligayr illahi maxaan kaloo kusoo maray wax kaloo aan shirki kusoo marray sheega addacwatu addacwatu wa huwa dacwatu hayrihi macahu somayna soo mare u fiirso wa huwa shirkigu dacwatu hayriha alla cidaan ahayn in la baryo wey yaa lala baryaaya macahu allaala jirankiisa ilaahiyo hebelow buu leeyahay oo isla baryahaya ereyga aan soo marro gabaya u marka wahuwa ittikhaadu lcabdi hayra allaahi soo ma jeedid wa huwa shirkigu ittikhaadu lcabdi addoonka yeelashadiisa iyo samaysashadiisa weeye muxuu samaystaa hayrallaahi ilaahay cid aan ahaynbu wuxuu ka samaystay niddan cid ilaahay waxla leh niddan ilaahay mid waxla leh bihi asaga ilahay cid waxla lama arko lakiin asagaa la simahaya musawiyan xaalo uu yahay mid la simaya ilaahay ilaahay buu la simaya wuxuu leeyahay ilaahyo kale isku simaan u baryaya mudaahin ee shabaha ilaahay ilaahay buu u ekaysiinayaa mudaahin ilaahay buu u ekaysiinaya lakiin hadhow markaad ka baxaysid wa huwa ittikhaadu alcabdi hayra allaahi niddan bihi musawiyan mudaahi laahi mudaahi saasaa odhanaysaa marka meesha waxaa ka soo baxay shirki maxaa la yidhahdaa waa ilaahay inaad cibaadadiisa cid kale ugu dartid ciddaa kale lama ogola cidday dooni ha noqoto hadduu nebi yahay ilaahay xaqiisa looguma dari karo hadduu weli ilaahay yahay waa mahadsan yahay weligaas ilaahay waana khayr iyo barako laakiin xuquuqda ilaahay lama leh hadduu malaa'ig yihiin waa la mid qabri qof ku jira hadduu yahay waa la mid isagaaba baahanba jin hadduu yahay iyo geeda hadduu yahay iyo dhagxaan hadduu yahay ilaahay xuquuqdiisa asaga u khaaska ah cidna looguma dari karo khalaas yaqsiduhu cinda nusuuli duri lijalbi khayrin ow lidafci shari ow cinda ayi qaradin la yaqdiru calayhi ila almaaliku lmuqtadiru musanifku wuxuu halkaloo halkan kaga hadlahayaa waa isla ayadiiba wadaa sow kumuusan barin shirki waxa la yidhaahdo kumuusan odhan ittikhaadu lcabdi allaahi yaqsidu uu u qasdayaa addoonkii hu nidkii iyo ciddii kaloo uu samaystay cinda nusuuli duri dhibaata markay ku degta agteeda lijalbi khayrin khayr u soo jiididiis ayuu u baryayaa oo ula qasdayaa aw lidafci sharin ama dhibaato ku dhacday inuu ka hortago oo ka difaaco ayib qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheega wan yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huwa ilaahay hadduu dhibaato kugu taabto qofna kaama faydi karo aan asaga ahayn wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih culimmadu waxay yidhaahdaan markii dhib laga hadlaya waxaa laga cabiray masi wan yamsaska markii dheeftii wanaaggii laga hadlahayana iraadaa laga cabira haa hadduu ilaahay khayr kula doono maxay ku tusinaysaa ilaahay mar walba khayr buu inaala doonaya mar walba wanaag buu inaala doonaya laakiin dadkaa laga yaaba inay muluq muluq la yimaadaan oo ayagu wax ribaan yaqsiduu wuu qasdayaa hu ciddii ilaahay khayrkiisa hayda uu baryayey goormuu u qasdayaa wax la aadayaa cinda nusuuli durri dhib markuu ku degaa agtiisa maxaa dhibku noqon karaa laba mid unbuu noqon karaa dhibka kugu degay khayr aad rabtoo ku dhaafay ama shar aad ka baqayso oo kugu yimid labadaa markay kugu timaado ayuu wuxuu aadayaa meeshuu ilaahay aadi lahaa cid kaleeto muxuu u aadayaa lijalbi khayrin khayr usoo soo jiididi lijalbi khayrin khayr soo jiididi khayr so lama yaqaan jalbigana waa soo jiiditaanka shayga in la soo jiido aw lidafci shari ama shar difaacidiis iyo ka hortegidiis shar kugu soo socday inuu ka hortago yaa kaa difaaci kara allah yaa khayr ku siin kara allah ow cinda ayi qaradin laa yaqdiru isla ayadii baa weli socota aw cinda ayi qaradin qaradka waa ujeedo cinda ayi qaradin ujeeddo kasta agteeda ujeeddadaasoo laa yaqdiru uusan karaynin calayhi dushiisa ila almaaliku allaha wax walba iskala maahane almuqtadiru ee wax walbeeta kara allahaas mooyaane cid wax kale wax kaleeto cid kale waxaysan ku awoodin inaad la aadid ilaahay cid aan ahayn waa tiraha malaa'igtooy owliyadooy ambiyadooy asxaabulqubuurkooy abootooyinko lama ogola waxaas xuquuqdan allah iska leh ow cinda ayi qaradin ujeeddo kasta agteeda ujeeddadaasoo laa yaqtadiru laa yaqdiru uusan karaynin calayhi dushiisa ila almaaliku allah maaligaho wax walbeetala maahani allahaasoo almuqtadiru wax walbeeta asagu kara waa qadiir calaa kulli shayin wax walba wuu awoodaa isagaasaa la barya maca jaclihi lidalika almadcuwi aw ilmucadami aw ilmarjuwi maca jaclihi asagoo addoonku uu ka yeelayo lidaalika maca jaclihi addoonka yeelidiisa lidaalika kaa uu ka yeelayo almadcuwi ee la baryayo aw ilmucadami ama la weynaynayo aw ilmarjuwi ama la rajaynayo fil qaybi waxyaalaha maqan oo qaybka dhexdiisa buu wuxuu u yeelayaa sultaanan xujo iyo awood bihi asaga suldaankaasoo xujadaasoo yatalicu uu ku daalacanayo calaa damiiri man ruux qalbigii waxa ku jira yafzacu usoo argagaxaya ilayhi xaggiisa waa masale cajiibaba ah waa maxay weli wuxuu musanifku meeshan kaga hadlayaa qofkii ilaahay kayrkii baryay oo ilaahay cid aan ahayn cibaadadii la aaday qaar baa waxay samaynayaan maca jacalihi lidaalika almadcuwi ciddii ay baryayeen kow almadcuwi waa kala baryayo awilmucadami waa qof agtiisa ku weyn oo la weynaynayo qof qabri ku jiro intuu yimaado l sheekh habalow waxaas waxaasaan u baahnaa awilmucadam awilmarjuwi ama qof la rajaynayo kada rajaa- rajaau somaynaan soo marin ilaahay baa la rajeeyaa subxaana wa tacala bani aadam wax ma ka rajayn kartaa haa waxay kuu awoodaan adnaad uga baahan tahay horaan uga soo hadalla masaladaas bani aadam ma baryi kartaa waxay kuu awoodaan somaynaan soo marin adugu haddaad baahan tahay oo baahidaadu baahi dhaba ay tahay bani aadamkaana waxaad weydiisanay si ay kuu awoodaan shuruuddii inaad oofsatid inaad baridaayo taasi shirki ma aha waxaa laga hadlaya waxa weeye waa wax ilaahay maahana cid karta aysan jirin marka bani aadam ma la baryi karaa waa gaalnimaha la soo ordi ah, maya waa gaalnimaha la soo ordi waa inaad kala qaadid hawsha ayada ah bani aadamma la rajayn karaa wax ma laga rajayn karaa waa inaad kala qaadid oo tiraahdid wuxuu ii awoodo anna aan uga baahanhay waa ka rajayn karaa maalan haddaad hadda tiraahday aabbow xoolaan u baahnay wax ii soo dir oo ku yidhaa insha allah jumcada galabkeeda maxaad rajaynaysaa galabka jumcada inuu lacag kuusoo dirhay sooma wax kuu keenahay ma shirki baa marka ma aha waa wuxuu ku awoodo caadi ah laakiin haddaad tidhaa aabbow jannaan u baahnay igeli oo yidhaha galabta jumcadaan ku gelinahaya jannada janna ku siin karaa ma ku siin karo ma ku siin karo ayib marka waxaa meesha yaalla maca jacalihi lidaalika almadcuwi aw ilmucadami aw ilmarjuwi qofkii markii horeeto wuu baryey agtiisuu ku weynaynayaa haddana wuu rajaynayaa wuxuuna aaminsan yahaa qofkan uu baryahayo inuu qeybka wax ku og ka ogyahayoo basharkan kaleo bani aadamka u kaba sarreeyaba markaasuu dantiisa u sheeganaya u baryaya lama ogola marka arrinka maca jacalihi addoonka yeelidiisa ayadoo lala qabo lidaalika kaa uu ka yeelay almadcuwi ee la baryaya kii la baryayuu wuxuu ka yeela awil mucadami ama la weynaynayey awil marjuwi ama la rajaynayay fil haybi waxyaalaha maqan oo qeybka aho dadka ka qarsoon sultaanan awood bihi ah, sultaan xujo iyo awood weeye bihi asaga yadalicu uu ku daalacanayo calaa damiiri man ruux qalbigii yafzacu u soo argagaxaya ilayhi xaggiisa ah. meeshii ilahay loo carari lahaa xagga ilahay markuu kasoo tago asaga soo aado wuxuu leeyahay bal waa awooda hawshaan intaa musanifku wuxuu kaga hadlay shirku akbar tacriifkiisa hadday tahay tusaalayaal uu ka bixiyey qeybtii labaad oo shirkigu laba qaybood soo ma ahayn buu beydkaana beydadkaana kaga hadlaya wathaani shirkun asqarun wa riyaa fasarahu bihi khitaam khitaam wey halkaa khaatim ma aha khitaamu alambiyaa wa minhu iqsaamun bigayri lbaari kamaa ataa fi muxkami alakhbaari wathaanii kan labaad shirkun waa gaalnimo asqaru ee yar wa huwa asaguna alriyaau waa istustus ha alriyaau waa istustuski laakiin ah hamsadii buu ka daayay muxuu uga daayay gabayga gabaygu uga daayey wa huwa alriyaa waa istustus weeye fasara waxaa fasiray hu shirkiga bihi arrinkaa waxaa ku fasiray khitaamu lambiyaa ambiyada kii gebagabeeyo lagu khatimo nebi moxamed sal alla alih wasalam ma xasuusataan meeshaan kusoo marray shirkiga riyaha in lagu fasiro shirkiga asqarka xagee kusoo mar khud caqiidatak xadiiska muxuu ahaa ina aqwafa maa akhaafu calaykum ashkiru ashirku lasqar huwa riyaa saas maaha fasarahu bihi khitaamu lambiyaa shirkiga asqarkaahi inuu riyuhu ka mid yahay istususku nabi maxamed baa sidaa ku fasiray waana soo marteen waa kabay un hadda wathaani kan labaad oo shirkiga ahay shirkun shirki weeye asqaru ee yar wa huwa isaguna arriyaa waa istustus camalkiisuu qurxinayaa qofku suu dadka isu tuso isaga gado fasara waxaa fasiray hu arrinkaas fasara waxaa fasiray hu shirkigaas bihi arrinkaa waxaa ku fasiray khitaamu lambiyaa ambiyada kii gebagabeeyo lagu khatimo nebi maxamed ah wa minhu shirkigii yaraa waxaa ka mid a wa minhu ay shirki l shirkiga yar waxaa ka mid ah iqsaamun dhaarasho iqsaam waa dhaar bikayri ilbaari allaha wax abuura cid aan ahayn lagu dhaarto ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaartaa shirki inay tahay ma soo mar xagee ku soo mar man xalafa rawaahu man axmed baa wariyey kitaabkee ku soo mar khalaas waa taqaanaan marka maxaa inugu cusub halkaan gabaygaa inugu cusub bas wuxuu yidhi marka wa minhu shirkigii yaraa waxaa ka mid ah iqsaamun dhaarasho bikayri biqayrilbaari'i allaha wax abuuray cid aan ahayn lagu dhaarto cidday doona ha noqoto ilaah iyo rasuulkaan ku dhaartay haddaad tiraa lama ogola sabab yaa dhaarta iska leh allah nebigu wuxuu sheegay man kaana xaalifan falyaxlif billaah qofkii dhaaranaya allaha ku dhaarto haddii kala dhaarba iska dah oo aamus kamaa ataa sidii yimid fii muxkami alakhbaari akhbaarta teeda la sugay sidii ku akhbaarta waa axaadiis buu ula jeedaa axaadiis sugan baa ku timid bi arrinkaas oo waa maxay ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaartay inay shirki tahay weliba shirkul asqar tahay waxay ku timid akhbaar la sugay muxkam waa la sugay akhbaarna waa axaadiis kamaa ataa sidii yimid fii muxkami alakhbaari akhbaarta teeda la sugay faslun fasalkaana waa kee waa kii shanaad fii bayaani umuurin yafcaluha alcaamatu minha ma huwa shirkun wa minhaa maa huwa qariibun minhu wa bayaani xukmi alruqaa waatamaa'im saddex qodob buu baabka kaga hadlaya qodobka koobaad faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara weeye fasalkaasoo fii bayaani umuurin arrimo caddayntood ku saabsan fii bayaani umuurin arrimo caddayntood arrimahaasoo yafcaluhaa ay samaynayaan alcaamatu dadka caamada ah oo muslimiinta aan waxba aqoonin minhaa waxaa ka mid ah arrimahaas maa shay huwa asaguba shirkun gaalnimo ah kow waxyaala waxaa jira khalad ah oo muslimiinta caamadaha ay ku dhacayaan laakiin shaygu waa gaalnimo ayaguma gaala maya ma odhanayna waa gaalo qodobkaasi waa qodob wa minhaa waxaa ka mid a ah maa shay huwa asaguba qariibun ku dhow minhu shirkiga minhu damiirka waxaad u celisaa shirkiga minhu waxa weeyaan shirkiga ku dhow waa labo saddex wa bayaani xukmi ruqaa tufidda waxa loo yaqaano xukunkeeda in la caddeeyo iyo watamaaimi tamaaimta maxaa kusoo maray tamaaim attiwala tamaaim mayn soo marra tamiim maxaa kusoo marra xirsi ama qardhaas waxyaalaha carruurta iyo luqunta loogu xidho soo mid arag waxyaalahaas weeyaan tamiimaan soo marraa kitaabka hore kusoo mar kitaabta hore mid ka mid ah khud caqiidtanka holle kusoo mar marka meesha maxaa ka soo baxay ummaddii caamada ahayd oo masaakiinta ahayd oon aqoonta badan lahayn baa waxaa ka dhacahaya waxyaala khalad ah oo macaasi ah waxyaalaha ka dhacahaya qayb ka mid a ah waxaa laga yaabaa inay gaalnimo tahayba kow qayb ka midana waxaa laga yaabaa inay gaalnimo ku dhowdahay taasi waa labo qodobka saddexaad waxaa weeye sideedaba in wax la isku tufo qur-aan iyo duca iyo in wax la isku tufo diintu maxay ka qabtaa qodobka afraad xirsi iyo khardhaas in la xirto maxay diintu ka qabtaa qardhaas maaya khardhaas wey khardhaas a ah, khardhaas balaan ogaana marka waman yahiq biwadcatin aw naabi aw xalqatin aw acyuni di'aabi aw khaytin aw cudwin min annusuuri aw watarin aw turbati alqubuuri liأyi amrin kaa'inin tacallaqah wakalahu اllahu ilaa macallaqah intaa wuxuu kaga hadlayaa maaqa bayd weeye kow labo saddex bayd soo maaha saddexdaa bayd wuxuu kaga hadlahayaa waxyaalo dadku ay ku khaldameen ama shirki ha gaarsiisnaato ama yaysan gaarsiisnaanin wuxuu yidhi waman ruuxii yahiq ku kalsoonaado isku xidha biwadcatin aleel ma soo marna aleel aw naabin ama mici ilkahan soo miciya ma leh foolasha iyo mici baa jirta ama mici bahal uu leeyahay buu inta soo qaatay buu luqunta gashada ama gacanta ku xirta ama dhexdu ku xirta mici waa bahal micidiisi aw xalqatin ama giraangir wanaagsan buu wareegsan buu gacanta ku xirtay aw acyuni di'aabi ama dhurwaayo indhahood bahalka dhurwaaga loo yaqaan sooma yaqaan ama amayeyda waxa weeyaan indhahoodii inta la soo baxay oo xirsi iyo khardhaas ku duuduubtay buu dhexda ku xirta ama luquntuu ku xirtay ama gacantuu ku xirtay acyun adiaaba acyun waa indho addi'aabna waa yeyga bahalka ey ma aha yey ama dhurwaa aw khayطin khayd maxaan kusoo mara dun ayuu xirtay dun soomaynaan soo marray khud caqiidataka aw cudwin ama xubin oo min annusuuri bahalka gorgorka loo yaqaano bahal gorgoro hadda soomaaliya waxatuu kasoo soo baxo ciyaalku laynaya intuu saa u duulo oo ciyaalku u yimaado maskaxda dhag ku siinaya dharbaaxaya markaasuu madaxa kala baxa marka bahaladaa weyn oo dafadaa soomada arago hilibka iyo dad ka dafta kuwaas waaweyn oo waxaa loo yaqaana gorgarka loo yaqaana marka ilmaha dadka carruurtaana wuu laayaa hataa min annusuur nasriba nusuurku marka waa kuwa oo watarin ama qaanso watar jilla waa loo yaqaan aw turbati lqubuuri xabaasha qubuurtu waa xabaalaha xabaalaha ciiddoodii ayuu ka qaatay oo guntaday liayi amrin arin kasta oo kaa'inin ahaanayo tacallaqahu uu xirto arrinku dooni ha u xirto wakalahu llaahu ilaahay baa u tala saaranaya ilaa maa shayga callaqahu uu xirtay ilaahay baa faraha ka qaadayoo ka tegayoo hawshiisaas u daynayay ayib musanifku halkan wuxuu sheegay dhowr qodobo uu leeyahay ama waa shirki ama shirki bay ku dhow yihiin maxaa ka mid ah bahasha wadcada loo yaqaano waa shay cad oo badda xaggeed ka ahaaday ilmaha iyo alluqunta loo suraayo waxaa la yidhaahdaa jinka ama isha iyo waxyaalahaasa ka ilaalinaysaa kow kaasi waa bahasha wadcada loo yaqaano aw naabina waa sheegnay oo waa dhurwaaga iligiisa iyo waxyaalaha la midka ah oo kaleeto aw xalqatinna waa sheegno waa giraangir wareegsan cinjir iyo cinjirka jeergamada afka afkooda iyo marka furarka lagu xiro soo mid arag kaasoo kalea dadka laga yaaba halkaa inay qaar gashadaan oo waxay leeyihin xanuun baan ka xiranayaa wahni baa ihaya xanuun la yidhaahdo cududuu galaa marka xanuunkaasu iga buskaynhaya waa iyaduna waa masale aw acyuni di'aabi acyun maxaan ku sheegnay indho cayn waa ish haddii la jamciyana acyun di'aabkuna waa iyo waxa la midka ah indhahoodoo kaleeto in la xirto maxay saa u sameeyaan qaarkood baa waxay yidhaahdaan soomaalidan ka maqal jir waaga carruurta ayn baan alla ku sheekeyn jira markii bani aadamka la abuuray adduunka baa ilaahay dhurwaayadii iyo jinkii iyo insigiibuu saddexdaba la hadla markaasuu yidhi idinkuna halkaa u orda idinkuna halkaa u orda qoloba meel ha u ordo qolo qolo fiirin kartaana ma jirto mid mid soo dhugta ayuusa jiri waxaa la yidhahdaa marka dhurwaagu jinkiiyo sii ordahyuu fiiriyey insigiiyo sii ordahyana waa fiiriyey dhurwaagu labadiba marka waa arka insiguna dhurwaagii keliyuu fiiriya jinkii ma arag jinkuna waxa weeyaan wuxuu arkay insigiibuu arka insigii ayuu arka marka waxay leeyihiin dhurwaagu maadaamuu jinkana arkay insigana arkay markay sii ordahayeen labadaba hadda wuu arkaayo caadi buu arka dee dhurwaaga maalin walba inaga aragno xoolaha u cuno dadka laga celiyo somadi arag jinkana saasoo kale u cunaya jinku markuu isha dhurwaaga arko johoradu xaaraya waxa waa baqahayaaba lagu leeyahy waa cabsan marka haddii inta dhurua isha laga soo bixiyo qof gacanta loogu xiro jin agtiisa soo mari mahayay yidhahdeen meel ay ka keeneen maaqaan <laughs> iska dhaqan iyo wax meelaha ay ka keeneen baan umalaynahaya marka indhihii dhurwaaga ilmaha loo xiraay muxuu ka ilaalinayaa bay leeyihiin jin iyo jin buu kaa ilaalin kalaa indha dhurwaa kama ilaalin karo kan haddaan hadda jeebka ku rito aan jin jinbuu iga ilaalinaya ma kana jin iga ilaalin karaa ma ilaalin karo haddaan idhaahdo il buu iga ilaalin oo isha dadku igu dhicmaysa iyo cuyuuntooda iyo ma ma noqonayso marka ayaduna taasna meesha kuma jirto aw wacyini diaab aw khaytin in dun la xirto la yidhaahdo bahal baa iqaniinay ay qaniintay ama hangarala iqaniinay marka waxaan ka xiranayaa suntoodii may sabab daahira ma aha sharcina ma sheegin xisna laguma ogaano aw cudwin min annusuuri cudwiga waa xubin sida laf oo kaleeta iyo wax la midka ah nusuurkuna waa sheegnada waa bahalka gorgorka iyo wixii la midka ah ayadana xirsiba inta ka dhigtaan bay caruurta iyo waxyaalahaas luqunta u geliyaan oo watarin waa qaanso bahalka laga sameeyo kaleeto ayadana waa loo gelinahayaa dhexdaa loogu xidhaya aw turbatin min alqubuuri turbada waa waa ciid turaab waa caro weeyaan ciid weeye ciid baa waxaa laga soo qaadanaya min alqubuur xabaalaha inta la tagaa ciid laga soo qaadanaya waxaa leeyahay sheekh hebel baa halkan ku aasane qubuurtiisa xabaashii waxaan ka qaadanayaa ciid intaasba qofkii sameeye wakalahu llaahu ilaa maa callaqahu waxaa uu xirtay ilaahay baa u tala saaranaya oo faraha ka qaadaya macnaha waa maxay ilaahay garabkaaguu ka baxaya waxba kuu tari maayo subxaana wa tacaala ayib waan ogaan doonaa marka khardhaasta iyo masaa'ilkaa kaleeto khardhaasta iyo waxyaalaha noocaas oo kaleeta ah haddii khardhaas qur-aanka inta lagu qoro la xirtay iyo waan arki doonaa iyada waman ruuxii yahiq ku kalsoonaada biwadcatin aleel aw naabin ama waxaa weeyaan mici aw xalqatin ama giraangir wareegsan aw acyuni di'aabi ama ayga ee ruwaaga indhihiisa oo kaleeto aw khaytin ama dun aw cudwin ama xubin oo min annusuuri ka ahaatay gorgorka xaggiisa aw watarin ama qanso aw turbati lqubuuri ama xabaalaha ciiddooda iyo carradooda liayi amrin arrinkuu doonoo kaa-inin ahaaday tacallaqu ha u xirto wuxuu doonay ha u xirto dad baa waxay u xirtaan caafimaad dad baa waxay u xirtaan difaac jinka iyo insha laysaga difaaco dad baa waxay u xirtaan caruur aada ku heshaan iyo owlaad wuxuu doonay qofka ha u xirto wakalahu llahu ilahay baa u tala saaranaya wakalahu llahu ilahay baa u tala saaranay waa maxay ilahay baa isaga kaa tegaya ayaga kuwaasoo wax uu ilaahay kuu kugu kordhinahayo waxa weya wuxuu kuu taraya lama arko wuu iska kaa daynaya ilaa maa shayga callaqahu uu xirtay ama uu suray huma aruqaa min xumatin ow cayni fa in takun min khaalisi lwaxyayni fadaaka min hadyi nnabiy wa shircati halkaasoo idinma qora min hadyi nnebiyi marka laga baxayo min hadyi nebiy baad odhanaysaa haddii kale gabaygaa kaa jabaya fadaaka min hadyi nebiy wa shircatih wadaaka la khtilaafa fii sunniyatih asaa odhanaysaa marka laakiin haddaad tidhaahdid fadaaka min hadyi nnebiyi wa shircatihi waxoogaa wuu yaro jabaya marka fadaaka min hadyi nnabiyi wa shircatih wadaaka la khtilaafa fii sunniyatih labadaa bayd wuxuu kaga hadlayaa ou rabaa inuu ku caddeeyo hadday ili kugu dhacdo ama aada xanuunsan tahay qur-aankii ma la ysku tufi karaa sunnadii nebiga ducooyinkii nebiga ka sugnaaday ma la isku tufi karaa wuxuu yidhi uma ruqaa tufidda tufid ma la yaqaan qur-aan baad isku akhrin intaad tirahayd baa ismarinaysaa ama qof wal ha kuu mariyay inta kugu tufay meeshii kuu mariyey maala nin baa nin ku akrinaya qur-aan gacantu marinaya waa ku tufahay gabar baa gabar ku arin way ku tufaysaa way marin gabar baa ninuu ku akrinaya ma marin karaa de hadday dad wada dhashay oo maxram isu yihiin wuu u marin karaa hooyadiis habaryartiis walaashiis xaaskiisa iyaduna walaalkeedii way ku akrin kartaa damcan meeshii munaasaba wey uma aruqaa tufidda min xumatin la isaga tufo xumadu waxa weeye waa qaniinyada bahlada suntale le wax qaniinaan sida abeesaa qofkii qaniintay mas baa qaniinay hangara laa qaniinay bahal sun leh hadduu ku qaniino in la isaga tufo min xumatin markaa qandho iyo waxa weeyaan bahal sun leh xanuunkiis aw caynin ama il ku haysa ilbaa qofkii ku dhacday fa in taku hadday tahay waayo waxa ah waa ruqadii tufitaankii hadday tahay min khaalisil waxyeyni waxyiga khaaliska hadday tahay alwaxyeyn waa maxay waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sal alla alay slm labadaas oo khaalisa hadday tahay in labadaa la isku tufo fadaaka kaasi min hadyinebi hadyi waa daal min hadyinebiyi nebiga hadyigiisii weeye sala allahu aleyhi wasalam waa sunnadii nebigoo saxnayd iyo wa shircatihi nebiga shareecadiisii sala allahu calayhi wasalama wadaaka arrinkaas arrinkee in xanuunada noocaasa qur-aan iyo sunno la isaga tufaayay la khtilaafa wax khilaaf la yidhaahdo fii sunniyatihi sunnanimadiisa kuma sugna khilaaf maleba silaas waa caadi ma la fahma haddaad xanuunsan tahay qur-aanka waa isku tufi kartaa sunnada nebiga axaadiista kusoo aroortay oo ducooyinka waa isku tuufi kartaa wuxuu doonay xanuunkaasu ha noqdo malaariya hadday tahay waxa weeye hargab hadday tahay bahalku qarinay hadday tahay meelku xanuunayso aad ka soo dhacday hadday tahay dab aad ku gubatay hadday tahay kulligood waa isku tufi kartaa waa shifaa caafimaad weeyaan marka wax khilaafana masaladaasi male haddaad qur-aankii iyo sunnada nebiga isku tufaysay sal alla aley wasalam uma aruqaa tufidda min xumatin sun la isaga tufo bahallada suntooda qaniyadooda aw caynin ama il kugu dhacdo dad il ay kugu rideen intay wanaag kugu arkeen fa in takun hadday tahay tufiddii min khaalisil waxyeyni waxyi baraxla labada waxyi min khaalisil waxyeyni labada waxyi wuxuu khaaliska ahaayo baraxa la ah khaalisul waxyeynna waa kitaabkii sunnada ducooyinkoodii fadaaka tufitaankaas kitaabkii sunnada la isku tufaa min hadyi nebiyi nebiga hadyigiisay ka mid tahay sala allahu aleyhi wasalam iyo wa shircatihi sharcigiisa sal allahu aleyhi wasalam ilahay sharcigiisa uu la yimi sharcigii allo uu la yimid nebigu wadaaka tufitaankaasna la khtilaafa wax khilaaf la yidhahdaa fii sunniyatii sunanimadiisa kuma sugna amaruqa almajhuulatu almacaani fadaaka wiswaasun min ashaytaani wiswaas wiswaas wey amaruqaa tufid almajhuulatu lmacaani ee macaanideeda aan la aqoonin waxaan ku yidhi waa kugu tufayaa wax ilaahay abuurtayna laga fahmaya waxaan kugu tufay duca qur-aan ma aha mid sunna ma aha mid soomaaliya oo ilahay ha ku caafiyaa ma aha mid luqo kalaho saxo la fahmi kara ma aha qofkii wuxuu ku hadlay waa kugu tufaya juujaajabaa buu yidhi mana la fahmaya lacagna waa kaa qaata hadduu doono ama ruqaa marka tufida almajhuulatu lmacaani macaanideeda aan la fahmaynoo la aqoonin fadaaka kaasu wiswaasun waa waswaas oo mina shaydaani shaydaan xaggiisa ka ahaaday ha qof maanta o dhan kugu qaylinaya oo kugu tufaya wax alla abuurtana aan sheegayn oo iska qaylinahaya wixiina ala fahmi karin uu sheegayay waxba tari mayso khalaasa taas marka waa shirki buu yidhi waa qof kugu tufaya wuxuu kugu tufayana qur-aanna maaha sunnana maaha wax sahoo la fahmi karana maaha waa qaylo u noocaasoo jabajabajabaja uu kuu leeyahy tuuh jabajabajabaja tuuh buu ku leeyahy ma la fahmi karo marka waxaas wiswaasun min ashayaan weeyaan bi waa waswaas shaydaan xaggii ka ahaaday wa fiihi qad jaa'a alxadiidu annahu shirkun bilaa miryatin faxdarannahu wa fiihi arrinkaa dhexdiisa oo waa maxay wax aan la aqoonin in la isku tufo qad jaa'a waxaa yimid alxadiidu xadiid baa wuxuu ku yimid annahu tufitaanka noocaasi shirkun gaalnimo inuu yahay bilaa miryatin shaki la'aan ee faxdarannahu ka digtoono wa iska ilaali hadduu qofku yidhahdo waxbaan tufayaa wixii marka la fiiriyana aysan qur-aanna ahayn duco saxana aysan ahayn ducooyin kale waa ku ducaysan kartaa xataa aan nebiga ka sugnaanin oo aan qur-aankii ku sugnayn laakiin duco caadi oo macnaheeda la fahmi kara haddaad qofkii ugu ducaysid oo wax caadi ah mushkilo ma leh laakiin qof wax aan la aqoonin majhuululmacna ah majhuululmacna waa maxay wax macnaheeda fahmi kara lama arko middan hadda sheegayno tusaalayn oo kaleeto taasoo kale xadiid baa wuxuu ku yimi inay shirki tahay mar hadday shirki tahay alileh iska jir ka digtoona oo iska ilaali wa fiihi arrinkaas waxaan la aqoon in la isku tufaa dhexdii waxaa ku yimid qad jaa'a waxaa ku yimid alxadiidu xadiid annahu asaga tufitaanka waxaan aqoon la isku tufo shirkun gaalnimo inuu yahay bilaa miryatin maxaan ku macnaynaa bilaa miryatin shaki la'aan faxdarannahu ka digtoonow iska ilaali falyaxdari ladiina qur'anka soo kumid arag alxadar waa digtooni yuxadirukum allahu nafsah marka faxdarannahu ka digtoonow iska ilaali faxdarannahu id kullu man yaquuluhu laa yadrii lacalahu yakuunu maxda alkufri id kullu man ruux dhammaantii yaquulu odhanayo hu hadalkaan aan la fahmaynin laa yadrii ma oga lacallahu hadalkaani inuu yahay inuu mudan yahay yakuunu inuu ahaado maxda shirki shirki baraxla waxaaba laga yaabaa qofkan wuxuu kugu tufayaba gaalnimo inay tahay jinni jaan balaayo uu kugu tufayo rooxaan mingis waxaan la aqoono balaayaha gaalnimo inuu kugu tufayo adnaad iska hoganayso u qabta in wax fiican kugu akhrinayo khayr allah kusii atira waa mahadsan taha maxaa mahadsan taha shirki buu kugu tufay marka maadaama laga warqabin lacallahu yakuunu maxda shirki shirki baraxla oo ambiye ismarin inuu yahay laga yaaba marka waxa noocaasoo kala waa in la iska ilaaliya adiguna dad ha ku tufi qofkii yidhahdo waxaasoo kalean kugu tufayaana ha ka yeeli qofkii qur-aan ilaahay kugu tufaya qofkii sunno nebi kugu tufaya qofkii caadi kugu ducaynaya qofkii ilaahay kuu baryahaya mushkila male caadi dariiqeedana soo mara id kullu man ruux dhammaantii yaquulu odhanaya hadalkaas aan macnihiisa la garanayn laa yadrii ma ogaa lacalahu inuu yahay mid laga yaabo yakuunu inuu ahaado maxdar kufri kufri baraxla macnaha kufrinimo cad aw huwa min sixri lyahuudi muqtabas cala alcawaami labasuuhu faltabas aw huwa ama shaygaana asagu waa kee waa kii la isku tufeeyey min sixri lyahuudi yahuud sixrigeedii inuu yahay min sixri lyahuudi yahuud sixirkeeda xaggeeda muqtabasun mid laga soo dhuxul qaatay inay iqtibaas waa soo dhuxul qaadasho ayaga in laga keenay calal cawaami dadka aan wax aqoon dushoodana labbasuuhu ay isaga qaseen fal tabasa markaasuu ku qasma dadkii caamadahabaa waxa la waa la idindiin saaraya markaasaa waxaa laga yaabaa wax sixir yahuudeed ah oo balaayo ah oo aan la fahmi karin in lagu tufo ayagiina markaasaa wixii ka qasmeen wax saxay u qabaan marka markaasaa laga yaabaa inay balaaya ku habsato ow huwa asagu asage waa hadalkii aan macnihiisa la fahmaynin muqtabasun mid lasoo dhuxul qaatay weeye min sixri lyahuudi yahuud sixirkeeda laga soo dhuxul qaato laga keena calalcawaami labbasuuhu faltabas calalcawaami dadka caamada a ah, dusheeda ayay labbasuuhu ku qaseen labbasuuhu isaga qaseen faltabasa markaasuu qasmay asaguna faxadaran xadaran huma xadaari minhu la tacrifi alxaqa watan'a canhu beydkaas nusakhda kitaabkan uu leeyahay sidaa sharax oo kaleeto kuma yaallo laakiin nusukhda qaybo ka midana wuu ku yaalla macnaha kitaabka sulamal usuulka beydkaas qaybo ka mida kuma yaallo wuu ka maqan yahayba qaybo ka midana wuu ku yaalla oo keenan uu ka mid yahay fa xadaran digtooni digtooni uma xadaari digtooni minhu tufitaanka noocaasi iska jiro iska ilaali laa tacriif yaadan garanin alxaqa xaqa watan aada ka fogaatid canhu xaggiisa ah, laa tacrifu ama adoon garanaynin alxaqa xaqa oo watan-a aada ka fogaatid canhu xaggiisa waxaad dhici karta marka adoon xaqi garanaynin intaad tirahda kaasaan isku tufayaa inaad xaqi ka fogaatid oo meeshaad caafimaadka ka rabtay balaaya kugu dhacdo oo adoo qof muslim aha intaad wax gaalnimaa isku akhriday hadhow dembi kusoo gaaro fa xadaran digtooni uma xadaari digtooni minhu tufitaanka noocaas laga digtoonaado laa tacrifu ma garanaysid alxaqa xaqa watan-a aad ka fogaatid canhu xaggiisa wa fi tamaa'imi almucallaqaati in taku aayaatin mubayinaati falikhtilaafu waaqicun bayna asalaf fabacduhum ajaazahaa walbacdu kaf wa in takun mimaa siwa alwaxyayni fa innahaa shirkun bigayri mayni bal inahaa qasiimatu alaslaami fi lbucdi can siima ulilislaami can siima ulilislaami ayib musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa xirsiyada la xirto ama khardhaasta intii hore wuxuu kaga soo hadlay wax dadku ay sameeyaan oo ama shirki ah ama shirki ku dhow laakiin halkan laga bilaabo wafi tamaa'imi ilaa uu beydka beydadkaanu ka dhammaadan wuxuu kaga hadlayaa dadka xirsiga iyo khardhaasta xirta xirsigu waxyaala lasoo qaadayaa warqad baa wax lagu qorahayaa waa la isku laalaabayaa qaab la isugu laabaa jira jaldi baa loo gelinahayaa laba meelood baa laga daloolin xarig baa loo samaynaya dadkaa luqunta loogu xihaa ama cududdaa loogu xidhaa ama dadka dhali waayo kaleeta gumaarka iyo meelahan loogu xihaa caloosha ah meel unba dadka qaaba soo xirta dadka xataa qaarba qoobka iyo lugta looga xihaa qaarba meel looga xihaa ayib maxay diintu ka qabtaa wuxuu yidhi musanifku wa fi tamaa'imi xirsiyaasha ama khardhaasa almucallaqaati la suray yaa la suray dad baa la sura ama dunyadii xoolahaygii baad u xirta inta ku hadday tahay xirsiyadaas aayaatin aayado qur'aana ah haddii lagu dhex qoray mubayinaatin ee weliba macnahoodu cad yahay falikhtilaafu khilaaf waaqicun mid dhacay weeye bayna salafi salafki saxaabadii nebiga waxay isku khilaafeen qofka haddii warqad inta qur-aan loogu qoro loo xiro ma bannaantaha mise ma bannaana falikhtilaafu waaqicun bi salafku waa isku khilaafeen culammada qayb ka mid a waxay leyn wuu bannaan yahay qaybna waxay yidhahdeen ma bannaana sida raajaxa wax dhibaa ma leh qardhaas ama xirsi qur-aan ilaahay lagu qoray kabacdina bacdina qofka uu xirtay xaggana uu aaminsan yahay sabab asbaabta ka mida inay tahay waxa caafiyana alle uu yahay wax mushkilaa mari xaaraan ma aha sida raajixa ah sababtaa waxa meeshaan ku qoran waa qur-aan hadda qur-aanka waa la isku tufi karaa soo maaha tahliil baa loo tufan karaa soo maaha qofkii inta marka waraaq kuugu qora ku yidhaahda xiro oo qur-aanka ilaahay barakayso qur-aankiina kugu qoran tahay tabaarag iyo alla aayad kursi iyo waxa weya faatixad iyo toddoba jeer kuu qoro iyo khayr iyo wanaagna uu ka leeyahay wax mushkilaa male maslahaasu banaaneeda insha allahu tacaala laakiin culamada qeybbaa diidan diidana waxay yidhaahdeen ma bannaana midda kale waxaa ka imaanaya xataa in la ahanaysto ilmihii luqunta haddii loogu xiro meelaha qashin qubkaah ayadihii qur-aankaa la dhex marahayaa musqushuu la galahayaa gabadhii oon daahir ahayn baa maanto dhan laga yaabaa inay wadato marka waxyaala badan bay leeyihiin culamada cudaara u fiiriyeen qolyana waxay yidhaahdeen waxaa xataa laga yaabaa inuuba gaarsiiyaba arrinkaani shirki iyo gaalnimo qofkii oo uu aamino xirsigaanu inuu buskeeyey oo caafimaadiyey wuxuu yidhi wa fi tamaaimi xirsiyaasha ama khardhaasaha almucallaqaati ee la suray ilmaha luqunta loo suraa dadka cududa loo suraa xoolaha lagu xiraa dukaamadaa la surtaa dadka qaarkood inta ku hadday tahay xirsiyadaasi aayaatin aayado mubayinaatin xaqa caddaynaya aayado qur-aan hadday yihin buu ula jeedaa falikhtilaafu iskhilaafka la isku khilaafay waaqicun mid dhacay weeye bayna salafi selafka dhexdooda selafka waa maxay dadkii hore saxaabadii iyo taabiciintii isku khilaafay fa bacduhum selafka qaarkood waa saxaabadii ajaazahaa wuu banneeyo wuxuu yidhi arrinkaasi way bannaanta walbacdu qaarna kafa kafa waa maxay ay manaca wuu diiday wey qaar baa diiday waxay dhaheen ma bannaana lama ogola marka maxaa kuusoo baxay xirsi ma la xiran karaa mise lama xihan karo haddii la yidhaahdo culummadu waa isku khilaafeen qolyo waxay yidhaahdeen ma banaana qolyana waxay yidhaahdeen waa bannaantah waa goorma waa haddii waxa ku qorano wax ah yihiin qur-aan iyo sunnadii nebiga sal ly slam wa inta ku hadday tahay waxaa xirsiga iyo khardhaasa ku qoran mimaa shaygii siwaa ka soo haray alwaxyeyni labada waxyi labada waxyi maxay yihin waa qur-aanka iyo xadiiska nabiga sal ly slam labadaa wixii ka soo haray hadday yihiin fa innahaa iyadu shirkun waa gaalnimo biqayri maynin shaki la-aan mayn waa shaki biqayri maynin biqayri shakin shaki la-aan inaad tidhaahdo waxaan xeranahayaa waxaan qur-aan ahayn sunno nebina ahayn warqadana igu qoran waa gaalnimuu yidhi waxaynu leenahay warqaddaa waxa ku qoran haddaysan qur-aan ahayn sunnana ahayn laakiin wax kaloo fiican caadi ay yihiin ducooyin iska fiican baa ku qoran oo qur-aanna kusoo aroorin erayaal iska wanaagsan baa ku qoran shirki ma odhanayno laakiin wax kaloo khaldan oo shirki hadday ku qorayaan markaasuu shirki noqonaya wa in takun hadday tahay mimaa wixii siwal waxyeyni labada waxyi ka soo haray fa innahaa iyadu shirkun waa gaalnimo bikayri maynin shakilaan bal innahaa qasiimatu lslaami fi lbucdi can siima ullislaami ulil islaami bal iskaba dhaafe innahaa ayadu ayadee waa xirsiyada noocaasoon qur-aan iyo sunno iyo khayr midna ku qornayn qasiimatulslaami waxay shabahdaa qasiima macnaheed waxa shabiiha mid u eg weeyaan al aslaamna waxa loo yaqaanaa waa waxaa la odhan jiray faalka oo kaleeto qasiimatul aslaami faalka midii shabahda weeyaan faalku waa maxay waxay samayn jireen qolyihii gaalada ahaa qofku markuu rabo wax inuu sameeyo adduunyo ah wuxuu rabaa inuu maalan dukaan furto wuxuu rabaa inuu safro wuxuu rabaa qof inuu ganacsi ku darsado wuxuu rabaa inuu guursado waxyaalahaasoo kale markuu rabo inuu sameeyo baa waxaa la samaynayaa waraaq waxaa lasoo qaadayaa wax galaasyo camal ah waxbaa lagu qorayaa mid waxaa lagu qorayaa ifcal midna waxaa lagu qorayaa laa tafcal midna waxaa ku qoran uqful marka wixii baa inta la isku dhex yaaciyo baa lasoo daadinaya hadday ku usoo baxdatay ifcal ku qorayd ifcal waa samee wuu dhaqaajinaya wuxuu leeyahay bishaara isoo baxday maasha allah khayr weeye uu dhaqaajin hadduu guursan raba uu guursan hadduu safri raba uu safraya warqad aad meel ku qorto intaad tuurtay haddana soo qabato ifcal ku qoranta maxay kaa bedeli kartaa laa tafcal hadday usoo baxda wuxuu le maayo maayo ma safrayo maxaa dhacay warqadii baa soo saartay bi inaana bixi karin labadoodu midna haddaysan soo bixin ay soo baxda miday ku qorantay uqful waxaa leeyahay labadiiba soo bixi waaye waa in lagu celiyo haddana mar labaad mar labaad ilaa ifcal iyo laa tafcal mid ay soo bixin faal noocaasu marka ahaa wixii marka wax khaldan weeye aslaamta qur-aanka alla ku sheegayna waa taas weeyaan ay samayn jireen bal innahaa tufitaanka nooca khardhaasaha noocaasihi qasiimatu aslaami faalka la dhigo mid shabahda weeyaan faalka la dhigi jiro noocaasa xaggee bay kala mid tahay fil bucdi fogaanshaha can siima ulil islaami islaamka dhaqankiisa ay ka fog tahay siima waxaa loo yaqaanaa zayi zayi waa maxay islaamka calaamadaha iyo dhaqanka lagu garto arrin aada uga fog weeyaanb bal innahaa ayadu qasiimatulaslaami faalka misha bahdo weeye filbucdi xagga fogaanshaha ay ka fog tahay can siimaa ulilislaami islaamka calaamadihiisa iyo dhaqankiisa ayay aad uga fog tahay bi wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbii ajmaciin